alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu albaqara waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol labaatan iyo laba allah waxau yidhi wayas'aluunaka cani ilmaxiid waxay ku weydiinayaan cani ilmaxiidi xaydka ayay ku weydiinayaan dhiigga caadada ama meesha dhiigga caadadii ku sugan yahay ayay ku weydiinayaan shaanigeeda iyo waxa ka bannaan qul waxaad tidhaahdaa huwa adan huwa xaydku adan dhib weeye oo waa mid dhib u saaxiiba factazilu annisaa'a fi lmaxiid factasiluu ka dheeraada annisaa'a dumarka ka dheeraada filmaxiid wakhtiga ay xaydkooda ku sugan yihiin oo dhiigga caadada ku sugan yihiin ka fogaada oo bimacnaa ha u tegina walaa taqrabuuhunna xataa yahurn walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina dhiigga caadada leh xataa yadhurna ilaa ay daahir noqdaan ha u dhowaanina oo ha u tegina ha u galmoonnina fa idaa tadaharna faatuuhunna min xaysu amarakum allah faidaa tadaharna markay isdaahiriyaan oo ay markaa xaydkii ka maydhaan markay daahir noqdaan dabadeed oo dhiiggii caadadu ka go'o calaamadda daahirnimada ay arkaan kadibna ay tadahurkii la yimaadaan oo isdaahiriyaan oo maydhaan faatuuhunna min xaysu amarakum allah fa'tuuhunna dumarkaa u taga raggii dumarkaa qabaa lala hadlayaa faatuuhunna dumarkaa u taga min xaysu amarakum allah halkii ilaahay idin amray inaa uga tagtaan yacni markaa uga taga ama halkiiuu ilaahay idin amray markii hore inaa ka dheeraataan markan dambe uga taga bimacnaa xubinta taranka uga taga ina allaha yuxibu attawaabiin ina allaaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeenka badan buu jecel yahay oo markastay dambaabaanba dembaabaanba toobad keenaaya wa yuxibu wuxuu jecel yahay almutatahhiriina kuwa isdaahirinayo o isnadiifinaya ayuu jecel yahay oo axdaasta iyo najaasadana iska daahirinaya wa kadalika dunuubtana iska daahirinaya nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum nisaa'ukum dumarkiinnu xarhun lakum yacni beer bay idinka idin yihiin faatuu xarhakum waa beer ubadka ka beerataan faatuu u taga xarhakum ay maxalla xarhikum meesha beertiinna u taga annaa shi'tum sidaa doontaan ugu taga bimacnaa meesha ubadka laga beerto haddaa u tegaysaan kayfka ama qaabkaa doontaan ugu taga waqaddimuu lianfusikum waqaddimuu u hormariya lianfusikum nafihiinna waxaa u hormarisaan camal wanaagsan oo saalixa u hormariya wattaquu allaah allah ka baqa waaclamuu waxaa ogaataan annakum mulaaquuh inaa idinku allah la kulmaysaan ogaada wa bashiruu bushaaree almu'miniina mu'miniinta u bushaaree baa allah yidhi aayadda hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dumarku markay caadada qabaan in laga fogaado aan loo tegin marka waxay ka mid tahay masaa'ishii saxaabadu ay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalo dhowr iyo tobana ilaa saddex iyo toban su'aalood ah bay saxaabadu nebiga calayhi salaatu wasalaam aaleen waa inta qur-aanka lagu sheegay su-aalaha qaarkood qaarkoodoo sunnada lagu sheegay waa jiraan laakiin su-aalaha lagu sheegay qur-aanka ayaa qadarkaas ah marka waxay ka mid tahay masaa'ishii saxaabadu ay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar kaloo ka midana waa soo marnay wayas'aluunaka can ilyataama baa ka mida wayas'aluunaka maada yunfiquun baa ka mida yas'aluunaka can ilkhamri waalmaysir baa ka mida qaar kaloo inoo soo socdaana waa jiraan saas aawadeed yacni su'aalaha markaa saxaabadu ay nebiga weydiinayaan waxay ahaayeen su'aalo kooban bay ahaayeen su'aalo aan badnayn oo marka dani keensatun ay su'aalayaan ayay markaa ahaayeen marka qadarka qur-aanka lagu sheegay waa dhowr iyo tobankaa su'aalood weeye marka allah baa ka jawaabay waxay ku weydiinayaan yacni xaydkay ku weydiinayaan dhiigga caadada ama dhiigga cisada ayay ku weydiinayaan ama meesha uu ku sugan yahay dhiiggaa cisada ama dhiiggaa caadadu ku sugan yahay bay ku su'aalayaan yacni maxaa ka bannaan maxaa la samaynayaa la yeelayaa marka dhiigga caadadu ku sugan yahay markaasaa allah waxauu yidhi huwa adan yacni markaa dhib weeye bimacnaa waxa weeye waa shay yacni markaa qurun ah bimacnaa waxa weeye markaa najaaso ah yacni shay xun weeyaan markaa dumarka ka dheeraada wakhtigay ku sugan yihiin dhiigga caadada oo bimacnaa ha u tegina dheeraanshaha waxaa laga tilmaamayaa in laga fogaado galmadooda oo aan loo tegin ayaa markaa laga tilmaamaya waxaa jirtay sababbaa aayaddu lahayd nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waxay ahaan jireen marka qofka dumari dhiigga caadada ay hesho way ka fogaan jireenoo gurigaba uga tegi jireen xataa guriga may wada joogi jirin waxna lamay cuni jirin kaannahu inay iyo lafteeduba nijaaso tahay markaasay odhan jireen marka ama guriga adigu ka baxa maanaa ka baxaya yacni sidaa odhan jireen waxay la cuni jireen iyo waxay markaa waxa weeye yani markaa ay kulmi jireen oo wada fadhiisan jireen ama wax wada cuni jireen kullu daalika ma jirin marka sidaasay uga fogaan jireen halka kiristaanku ay ahaan jireen siday culammadu sheegeen xadiiska kuma soo aroorine inay waxa weeye iyagu markaa sidii markay daahirka too kale bay ugu tegi jireen qolada kiristaanku oo iskama ilaalin jirin qofka dumari markay dhiigga caadada leedahay marka darafayn naqiid bay kala taagnaayeen nimanka yuhuuddu laakiin waa ka fogaan jiray sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegayo can anasin radia allaahu canhu ana alyahuuda kaanuu idaa xaadat ilmar'atu minhum lam yu'aakiluuha walam yujaamicuuha fi lbuyuut fasa'ala asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam faanzla allahu caza wajal wayas'aluunaka can ilmaxiid alaaya faqaala sala allahu alayh wasalam isnacuu kula shayin ila nikax nimanka yuhuuddu qofkaa dumari markay dhiiggaa caadada leedahay way ka fogaan jireen waxna lamay cuni jirin yacni markaa gurigana kulamay sugnaan jirin markaasaa saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam nebiga ayay weydiiyeen arrinkaas markaasaa allah aayaddan soo dejiyey wayas'aluunaka can ilmaxiid qul huwa adan factazilu nnisa'a fi lmaxiid yacni aayaddan baa ku soo degtay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isnacuu kulla shayin ila annikaax sameeya wax walba oo aan ahayn galmada aan ahayn yacni wixii galmo ka sokeeya waa idin bannaan tahay laakiin galmada a u galmoonaysaan oo ha u tegaysaan uun iska ilaaliya calaa haada waxaa laga qaadanayaa mubaasharada iyo markaa waxa weeye muqadimaadka iyo taataabashada iyo waxyaalahaasi inay iska bannaan yihiin ayaa laga qaadanaya qofka dumar in najaase ma aha yacni markaa xubintuunbaa najaasadu ku sugantahay tahay iyo inta dhiiggu gaadho ayuunbaa najaasadu ku sugan tahay amaa jidhkeeda kale waa daahir yacni waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wakhtiyada qaarkood isagoo masjidka ku ictikaafaya ayaa markaa dumarkiisa qaarkood iyagoo caado qaba ayay u feeri jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood biyay markaa siiyaan markaasaa waxa weeye halkay ka cabbeen buu isaguna ka cabbaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dhabteeda ku soo jiifin jirtay markaasaa madaxa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu barkan jiray bawdyaha caaisha oo maryuhu saaran yihiin iyadoo dhiiggii caadada leh markaasuu qur'aanka akhrin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu markaa waxa weeye dhabteeda ku jiifo oo iyaduna caado leedahay laakiin maryaheedii xidhan tahay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qur'aanka akhrin jiray marka waxaa laga qaadanaya kullu daalika inayna mamnuuc ahayn oo marka waxa weeye taabashada iyo la seexadka iyo wax la cunitaanka kullu daalika markaysaa in la ogol yaha laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya nimankii yuhuuddaha markay maqleen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kastaba sameeye markay qofka dumar ee caadada leedahay oo aan ahayn galmada nikaaxa waxaa loo jeeda aljimaac galmadaa laga tilmaamaya ayaa waxay yidhaahdeen nimankii yuhuudda ahaa muxamed wax kale dooni maayo wax walba inuu inagu khilaafo ayuu doonaya wax walba inuu inagu khilaafo ayuu doonayaa markaasaa laba saxaabi oo usayd ibnu xudayr iyo cabbaad saxaabiga la yidhaahdo labadaa saxaabi baa waxay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allaahi yacni si mukhaalafada aynu khilaafaynaa dee u sii muuqato afalaa nujaamicuhunna maba u tagnaa dumarka yacni wakhtigaa ay caadada qabaan maba u tagnaa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisii isbeddelay oo taqayur wejigiisa ku dhacay karaaho uu karaahiyaystay yacni hadalka ay yidhaahdeen yacni nicisun nacay daraaddeed markaasaa waxa weeye saxaabadii waxay is yidhahdeen labadii saxaabi nebigu waa idiin cadhooday is yidhaahdeen markuu wejigiisu isbeddelay wejiga nebigu calayhi salaatu wasalaam muraayadoo kaluu ahaa waa wirwiri jiray markuu wax karaahiyaysto isbeddelku wejigiisu ka muuqan jiray markuu faraxsan yahayna waa wirwiri jiray markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiis labadii saxaabi baa baxay markay labadii saxaabi ay tageen oo ay baxeen ayaa qolo caana u sida nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo daba maray nebiga markii caanihii loo keenay ayuu u yeedho labadii nin labadii saxaabi baa loo yeedhay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu caanihii siiyey yidhi caanahan cabba markaasay waxa weeye garteen yacni markaa iyagi iyo saxaabadii kaleba inaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga laftooda aanu u cadhoon ee ay arrinku yahay uun de karaaho hadalkii ay u karaahiyaystay laakiin aanu u cadhoon yacni markaa taasay markaa garteen xadiiska caynkaasa waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa wuxuu ku samayn jiray inuu markaa wakhtigay caadada qabaan inuu odhan jiray yacni markaa shay guntada oo wax intay guntadaan oo halkaa markaa ruugaga iyo xundhurta u dhaxaysa ay markaysaga yacni mara ku guntadaan oo ku xidhaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaa uu halkaa kala mubaasharoon jiro bimacnaa uu sida kale ula ciyaari jiray marka fuqahada qaarkood waxay qabaan inta u dhaxaysa xundhurta iyo labada ruug u dhaxaysa wakhtigay caadada qabto in waxa weeye laga yacni la taataabtaa inaynay bannaanayn waxaanay u daliishadaan yacni markaa xadiis markaa ku soo arooray mawduucaas oo laakiin sanadkiisu aanu qawi ahayn waxaa laakiin markaa saxiixa oo qowlka qawigii yahay inay markaa bannaan tahay ee galmadu la diidaayo galmada un la diidaayo yacni sidaas ayaa marka waxa weeye marka qawisan oo xadiiskan baa masalada fasli ah isnacuu kulla shayin ila annikaax ayaa marka waxa weeye waa xadiis saxiix oo muslim saxiixa ku soo wariyey mar labaadkana dalaaladiisu waa waadix waa caddahay ama xadiiska kale ee markaysaga la sheegayaa waa xadiis yani markaa yani markaa aan saxiix ahayn oo markaysaga dacfi ku sugan yahay amaa ficilka ku saabsan nabigu calayhi salaatu wasalaam mare inuu u guntiyey yacni taas waxaa la odhanayaa waa afdal iyo dhiigga marka inuu iska ilaalinayey marka wax markaa dhiiggun ka ilaaliyaa hadduu markaa jiro oo aanu dhiiggu soo gaadhayn way bannaanto waa jaa'is laakiin in mare loo guntiyaa waa sida afdalkae fiican weeye kollayba laakiin markaysa markaa dhiigga iyo waa in markaa yacni markaa la iska ilaaliya marka aayaddu waxay tilmaamaysaa muddada ay dhiigga caadada leeyihiin oo dhan inay xaaraan tahay in loo tago aynay bannaanayn waayo nahyigu wuxuu u faa'iideynayaa taxriim annahyu yaqtadi taxriim waa qaacida fiqhiya walaa taqrabuhunna xataa yaطhurn allah wuxuu amray markii hore irtizaal faactazilu nnisaaa fi lmaxiid wa amar walamru yaqtadi lwujuub waajibnimo keensanaya walaa taqrabuuhunna xataa yaطhurn waa nahy nahyiguna wuxuu keensanayaa taxriim buu keensanaya taxriim ayuu keensanaya waxaa kala jira duhri iyo taطahur baa kala jira farqiga udhexeeya waa maxay duhrigu waxa weeye dhiigga caadadu inuu ka go'o oo calaamaddii daahirnimada ay qofka dumari aragto tadahurkuna ficil iyagoo ay la imanayaan inay ku tahaaro qaataan baa laga tilmaamaya waa tafacul min altahaara fa idaa tataharna tadahurku markaa wuxuu noqonayaa ikhtisaalka ay maydhanayaan bay noqonaysa haddii iyagaan daahir noqon oo dhiiggu ka goyn ay maydhaan ictibaar ma leh hadduu dhiiggu ka go'o oo calaamadda daahirnimada ay arkaan laakiin tadahurkii aynay la imanin markaa lafteedana in loo taga ma bannaana marka labadii shay saasaa loo kulmiyey tadahurkana waxaa laga tilmaamaya tadahur dhammaystiran baa laga tilmaamaya oo tafacul waxaa ku sugan mubaalaga mubaalaga ku jirta marka waxay noqonaysaa yacni ablaqu tahaara tahaarata ugu xeeldheeraansha badan ayay markaa noqonaysaa taasina ikhtisaalkay noqonaysaa maydhashaday maydhanayaan maydhashada ay maydhanayaan bay noqonaysaa saas aawadeed baa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay qabaan qofka dumara marka dhiigga caadadu ka go'o ilaa ay ka maydhato inaan markaa aynay bannaanaanayn in loo tago marka laga reebo qolada xanafiyada oo in yar oo tafsiila yidhi haddii akarulxayd yani markaa ay yani akarulxayd marka ay gaadho iyo markaa haddaynay gaadhin yani markaa iyagu kale yaro taabiciinna waxaa laga sheegay yacni markaa dhowr taabici saddex markaa taabici ama laba taabici inay yidhaahdeen tadahurku wuxuu noqon karaa noocun tahaara inay samayso ama inay istijoogto ama inay weysaysato ama inay maydhato yacni qowlka noocaasi laakiin waa qawl shaad ah saas aawodeed baa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay khilaafsan yihiin marka tadahurka waxaa loo jeedaa waa tadahur dhammaystiran waa ikhtisaal iyo maydhasha ayaa laga tilmaamaya taasaa laga tilmaamaya waa yahay marka aayadda macnahay ku saabsantahay saa weeye qofka dumari maxay ku garanaysaa dhiiggii caadada ahaa inay ka daahir noqotay waxay ku garanaysaa calaamadda daahirnimada dhiiggu inuu go'o marlabaadkana biyo yar oo cadwa inay aragtaa yacni wax yar oo caddaan ah xubinta taranka waa inay ku aragtaa in allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waayo waxbaa ku xidhan calaamadda daahirnimada duhriga axkaam baa ku xidhan ay ka mid tahay waxa weeye salaaddii ay ka mid tahay soonkii ay ka mid tahay galmadu inay bannaanaato yacni marka axkaam badan baa ku xidhan sida aawadeed qofka dumar inay garato yacni wakhtigay daahirka noqoto iyo wakhtiga kale waxay ku kala garanayso inay heshaa waa markaysaga muhim caaisha waxay tihi laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa waxay tihi dumarow ha degdegina ilaa waxa weeye biyaha yar ee cad ila aragtaan ha degdegina oo markiiba ha iska maydhanina marka dhiiggu go'o waxaad sugaysaan alqasata albaydaa qasata albaydaa waxaa la yidhaha waa biyo yar oo cad oo xubinta gudaheeda markaa ku sugnaanaya oo wax yar marka lagu soo qaado oo sidaa markaa loo soo mariyo ayaa caddaankii ama casuustii labada midi muuqanaysa yacni iyadoon waxba ka muuqanayn marka hore ayaa shay cad oo nadiifa marka la soo mariyo yacni waxa markaa la arkayaa ama cudbi ama wax la mida waxaa la arkayaa hadday casuusi jirtana casuustii baa muuqanaysa haddii kalena caddaankii bay markaysagaa soo qaadaysa marka caddaankaa la arko ayaa la garanayaa markaysaga inay daahir noqotay la garanaya casuustuna waxa weeye kudro iyo sufro wax la yidhaahdaa jira kudrada iyo sufraduna midna waa biyo yaroo wasakh wasakhoo kale aad mooddo uskagoo kale aad mooddo midna waxa weeye waa cawlitaan markaysagaa weeyi kudradaa iyo sufradaasina xukunkeedu waa kala duwanaadaa hadday tahay qabla alqasati albaydaa waa min alxayd biyaha yare caddaanka ah hadday ka horrayso xaydkay ku tirsan haddii markaa biyaha yare caddaankaa ah markay aragto dabadeed uskag uskagaa kudrada iyo sufradaas ay aragto xaalka noocaasa xayd ma noqonaysa daahirnimaday noqonaysaa mid ku tirsan waatay umu cadiya tiri laa nacuddu sufrata waalkudrata yacni waxa weeye shay-an kudrada iyo sufradu shay xayda inay tahay kumaanu tirin jirin haddaannu dumarkii nahay saxaabiyaadka ahaa oo wakhtigii nebiga waxaan u naqaanay biyaha yare uskag uskaga ah ee xubinta gudaheeda lagu arkaayo ama cawlitaanka yar yacni midaan markaa xayd la xisaabine daahirnimada markaysagaa lagu daro yaa oo duhriga inay ka mid tahay riwaayo kale oo sheegaysaa inay xaydka ka mid tahay waa jirtaa laakiin culammadu waxay ku kulmiyeen hadday tahay intaan la arkin calaamadda daahirnimada intaan la arkin hadday tahayna xaydkay ku tirsan tahay haddii calaamadda daahirnimada markii la arkay dabadeed la arko yacni kudrada ama sufradana markaa xaydka kuma tirsanaa ee daahirnimaday ku tirsantay daahir bay markaa noqonaysaa daahirnimada la ictibaarinaya taana saas weeye waxaa jira dumarka qaarkood aan arkin biyaha yaree caddaanka ah hadday markaa taasi jirto iyaguna jufuufka ayay markaa ictimaadayaan laakiin haddii markaa biyaha yaree caddaanka ay arkaan biyaha yaree caddaankaa keliya ayay ictibaarinayaan bacdu ahlicilmi oo yidhi labada markaa kolba kii la arko yani ictibaariyey waa jirtaa laakiin sida labada qawisani waxay tahay hadday qofkan dumari ka mid tahay dumarka marka biyaha yara caddaanka arka yacni markaa biyaha caddaanka ilaa aragto daahirnimo ma xisaabinayso haddaynay marka arkin oo ay jufuuf tahay taqallaylka u saaxiibka aan arkinba biyahaas marka aan arkin iyadu marka waxay noqonaysaa inay markaa qallaylka meeshu ay qallalnaato oo aynay markaa casuus iyo caddaan midnaba aynay yeelan inay markaa iyaduna xaaladdaas ay ictimaadayso taas ayay noqonaysa marka waxa weeye sidaa ay ogaato inay daahir noqotay way ka maydhanaysaa maydhasho dhammaystiran oo siday janaabada uga maydhato la mida ayay maydhanaysaa timaheedu hadday fara badan yihiin oo marka markaysagaa ay yacni marka isku gunguntan yihiin ama isku xidhxidhan yihiin oo ay ka baqayso biyuhu inay gaari waayaan way furfuraysaa laakiin haddii kaloo ay filayso inay gaadhayaan inay waxba furfurtaa waajib kuma aha yacni markaa saddex goor bay biyaha u qaadaysaa ku shubaysaa oo ay markaa korka kaga soo shubaysaa waxaana la rabaa biyuhu usuusha in markaa waxaweya yacni timaha hoostooda inay gaadhaan baa la rabaa oan markaa waxa weeye halkaas aan markaa waxba ayna dhinmin wax qallalani aanu jirin yani markaa saasaa la rabaa markaa siday janaabada uga maydhato maydhasho la mida bay maydhanaysaa marka hore ay istijoonayso ma marka dambena inay weysaysataa waa fiican tahay dabeedna marka waxa weeye addimada dib dhigto dabeedna inta kale maydho haddaynay weysaysana markaysaa jidhkao dhan wada maydhana waxa weeye maydhashadii way u sugnaanaysaa way u asaxaysaa saas yada wey dhiigga caadada ahlucilmiga waxay yidhaahdaan waxa ugu yar habeen iyo maalin baa ugu yar culammada qaar oo ka badiyeyna waa jiraan waxaana ugu badan sida jumhuurka culammadu qabaan shan iyo toban maalmood baa ugu badan culammada qaarkoodoo ka yareeyeyna waa jiraan culammada mucaasiriinta bacdi ka mida oo yidhi cid ahlucilmiga ka mida oo shan iyo toban ka badisay ma jirto sidaas aawadee waa ijmaac ijmaacaasaa la ictimaadayaa inaan markaa dhiigga caadadu shan iyo toban ka badan saas aawadee wixii ka badani wuxuu noqonayaa istixaaduu noqonayaa mucaasiriinta qaar ka midoo sidaa yidhi waa jiraan laakiin waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodoo ka badiyey oo culammadii hore ah ibnu mundir shiikha la yidhaahdo kitaabkiisa alawsat waxa uu ku sheegayaa baabkan istiqraa' iyo tatabuc baa loo ictimaadaa loo cuskadaaye in waxa weeye dumarka qaarkood oo eh, nisaa u naysaabuur in markaa waxa weeye lagu ogaaday oo dad siqaadi ka soo naqliyeen toddoba iyo toban maalmood inay xaydeen toddoba-iyo toban maalmood inay xaydeen saas aawadeed sida saxiixa ah istiqraa' iyo tatabbuc maadaama ay ahayd waxa loo cuskanaayey culamada shan iyo tobanka yidhina ay ahayd midaan nas ku sugnayn ee ay yidhaahdeen intii aanu ogaanay aanu waraysannay shan iyo toban baa ugu badnaa intay xaydeen dumarka qaarkood wax ka badan maanu arag wax sheegana maanu maqal yacni maadaama ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen intaa in ka badan in la sheegay oo la soo naqliyey waxay noqonaysaa toddobi-iyo tobanka in la ictimaadayo wixii toddobiyo tobankaa ka badan ayaa la ictibaarinayaa inuu istixaado yahay laakiin ilaa toddobiyo tobanka waxay noqonaysaa in markaysaga la ictibaariyo hadduu go'i waayo intaas in xayd la ictibaariyo laakiin wixii ka badan istixaado laga soo qaadayo dhiiggii dhabar furanka inuu yahay la ictibaarinayo dhiigga xaydkuna waa dhiig markaa dabiica ahaan iyo khilqa ahaan dumarka uga yimaada markay qaangaadhaan laga bilaabo ilaa waxa weeye da' weyn ay gaadhayaan oo qaarkood markaa waxa weeye dhowr iyo afartanka uu kaga go'o qaar kontanka uu kaga go'o qaar dhowr iyo kontanka uu kaga go'o wahaakada marka waa damu khilqa wa tabiica waa jibilla maaha damu cilla ma aha marka asal waxa ahaa dhiigga marka ka soo baxaya qofka dumara inuu damu xayd yahay ilaa khilaafkiisu caddaado al aslu waa inuu marka waxa dhiig xayda yahay ayaa asalku marka uu noqonaya xaydkiiyo istixaadadu markay isdhex galaanna yacni waxa weeye tafaasiil badan bay culammadu ka yidhaahdaan oo waxa weeye tamyiiz iyo markaysaga markaa caade iyo yacni marka ayaa lagu kala eegaa yacni waxa weeye hadday qofka dumari caado leedahay oo ay xaydi jirtay intaan cilladani ku iman ila dhiigga istixaadadu waa damu cillati weeye waa dhiig xanuun keenay weeye waa raktatun yacni min ashaytaan sida axaadiista qaar ku soo aroortay waxay noqonaysaa yacni marka hadday caadan ahaan jirtay caadadeedii bay ictimaadaysaa tadacu salaata ayaama aqraa'iha ayaamihii ay xaydi jirtay cadadkoodii iyo wakhtigoodiiba bay xayd ictibaarinaysa haddii caado aynay lahayn oo ay marka waxaweye mubtadi'a tahay amaba marka waxa weeye ay naasiya ilowday caado waa lahayde waa ilowday ama waa mubtadi'u hadda marka xaydka iyo cilladu waa wada bilaabmeen dhiigga istixaadada iyo dhiigga xaydku isku marbay bilaabmeen xaalka noocaasana waxay markaa yacni ictimaadaysaa markii ugu horraysee dhiiggaasi ka yimi inay ictibaarinayso inuu marka waxa weeye xayd yahay inay ictibaarinayso wixii ka dambeeyana ay ka soo qaadayso inuu marka yacni istixaado yahay ay ka soo qaadayso hadday u kala caddaan waayaan oo ay noqoto dhiigga cilladuba inuu soo horreeyey ama gooruu ku bilaabmayba ay garan weyday xaalka noocaasana waxay eegaysaa calaamaadkay eegaysaa tamyiizkay ictimaadays yacni markaa calaamaadka ayay eegaysaa oo midabka iyo urta iyo yacni markaa ayay ku eegaysaa calaamaadkii ahlucilmigu ay sheegi jireen bilowni waalriixi wa bita'allumi wa khildatin wa riqatin maysuddami yani shanta umuurood ee markaysa marka beytkaa lagu kulmiyey ayaa markaysa waxa ka mida oo ina dama alxaydi damun aswadu yucraf waa dhiig madow oo yucrafu yani markaa si kalena waa loo dabdiyaa marka carfi buu leeyahay iyo waa la yaqaan labadaba waa markaa waa loo fasiray yurifu iyo yurafu waa dhiig marka waxa madow oo la yaqaano marka midabka waa lagu soocaa waa lagu kala gartaa marna waxaa lagu soocaa markaa urta oo raa'ixo khaasuu leeyahay ur gaaruu leeyahay oo dhiigga kale ka duwan ayuu leeyahay waxaa lagu gartaa markaa ta'allumka inuu alam leeyahay markuu soo baxaayo nooc alama inuu leeyahay waxyaalaha lagu gartay ka mid tahay adayga iyo markaa jilicsanaanta lafteeda waa lagu gartaa culammada qaarkoodna waxay halkaa ku beddeleen yacni wa kasratin wa qillatin maysu demi oo waxay yidhahaan kasrada iyo qiladana waa lagu soocaa ahlucilmiga qaar baa yidhi calaa kulli xaal tafaasiil badan bay leedahay masaladu laakiin ijmaalan waa saas aayadda kale allah waxau yidhi nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum dumarkiinna waxay idin yihiin beer bay idin yihiin waa beer ubadka laga beeranaayo marka beertiinna waxaa ugu tagtaan sidaa doontaan ugu taga aayaddani sabab bay lahayd asbaab mutacadida a ah baa la soo wariyey laakiin qaar ka midaynu ku kaaftoomaynaa waxaa ka mid ah xadiiska cumar ku saabsan min xadiisi ibni cabbaas qaala jaءa cumar bnu khadaabi ila rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faqaala ya rasuula allahi halaktu qaala wama ahlakak qaala cumaru xawaltu raxli leyla falam yarudda عليه fawuxiya ila rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam hadihi alaaya نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يقول أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة xadiidku wuxuu sheegayaa cumar bnu khadaab baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waan halaagsamay buu yidhi cumar baa odhanaya yacnii ashyaadan laga xishoonaayo waxay saxaabadu u weydiinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dee badbaadadoodii baa ku jirta aakhiro inay badbaadaan bay doonayaan marka waxa weeye diinkoodu inuu dhammaystirnaa kaamil ahaa aawadeed yacni may qarsanaynin waxay garan waayaan ee waxay ahaan jireen qaar nebiga weydiiyey ahaan jireen rag iyo dumarba wakhtiyada qaarkood bay dumarku intay nebiga u yimaadaan baa waxay weydiin jireen wax laga xishooday su'aali jireen waayo aakhiro inay badbaadaan bay doonayaan hadduu qofku markaa qarsado waxaanu garanaynin armay dembi noqoto aakhiro lagu ciqaabaa si aan taasi u dhicin ayay su'aalayeen yacni markaa weliba dumar may weydiinayn dumarku intay u yimaadaan dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam kumay kaaftoomayn ee waxay doonayeen afka nebiga inay ka qaadaan bay doonayeen sanad caaliya inay ku qaataan bay rabaan hadda way garanayaan marka isagaa dumarka nebigu inay umuurahan uga jawaabi karaan waa iyaguba oo dumar la mida oo xayda oo dhiigga caadadu ka yimaado marka taa kumay kaaftoomin waxay ahaan jireen qaar markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aala ayay ahaan jireen waxay doonayaan inay badbaadaan bay doonayaan oo diinkoodu u saxmo ayay rabaan cumar bnu khataab wuxu uhi waa halaagsamay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa ku halaagay buu yidhi qaala xawaltu raxlii alleyla koorahaygii baan xalay dabagediyey buu yidhi kooraha sibaa loo fuulaa kooraha marka faraska la saarayo yacni geesna waa hoosaysaa geesna waa sarraysaa marka koorihii baan xagga kale u dhigay buu yidhi waan xagga kale u xawilay yani wuxuu u jeedaa yani soo jeed uguma tegin iyadoo igu soo jeeddo isoo qaabilsan ee iyadoo iga sii jeeddaan u tegay buu leeyihi macnuu saas u dhacay sarbeeb buu isticmaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam ugama jawaabin dabeedna aayaddan baa nebiga loo waxyooday nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi akhbil wa adbir wattaqi dubura waalxayda ama soo jeedi ama sii jeedi laba shay iska ilaali xubinta kale ee duburta iska ilaali inaad u tagto xaydkana iska ilaali marka dhiigga caadadana iska ilaali laakiin sidaad doonto u dhig haddaad labadaa iska ilaaliso sidaad doonto u dhig xadiiska nasaa'i baa soo wariyey tafsiir iyo cushraba waa ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey tirmidi iyo imaam axmed iyo diyaa almaqdasi iyo tabaraani kabiirka iyo tabari tafsiirkiisa ibnu xibbaan waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa kaloo saxiixiyey xaafid ibnu xajar waxaa taxsiiniyey tirmidi iyo albani waa xadiis markaa saabita wey sabab labaad waxaa ku soo arooray xadiiska jaabir qaala kaanat alyahuudu taquulu idaa ata arajulu imra'atahu min duburiha fii qubuliha kaana alwaladu axwal fanasalat nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum jaabir ibnu cabdillaahi waxau yidhi nimanka yuhuudda ayaa waxay odhan jireen hadduu ninku u tago ooridiisa uu markaa xagga kale uga tago isagoo yacni xagga kale ka soo wareegaya xubinta tarankana u tegaaya bimacnaa duburta u tegi maayo laakiin duburta wuu kaga imanayaa ina allaha laa yastaxi min alxaq laakiin xubinta taranku u tegayaa ilmuhu wuxuu noqdaabay yuhuuddii yidhaahdeen mid indhihiisu isku jeedaan ama kala jeedaan mid ashqarale buu noqdaa markaasaa aayaddani soo degtay nisaa'ukum xarhun lakum faatuu xarhakum annaa shi'tum dumarkiinnu beer bay idin yihiin yacnii sidaa doontaan ugu taga beertiinna bimacnaa haddaa uga tegaysaan xubinta taranka farqi ma kala lahaa geestaa kaga timaadaan xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey axaadiis kaloo mawduuca ku saabsan waa jirtaa oo tilmaamaysa nimanka ansaartu dumarka si keliyuunbay ugu tegi jireen qurayshina yacnii siyaalo kala duduwan bay ugu tegi jireen iyagoo xubinta tarankuun uga tegaya yacni marka horebaa dhaqan ahaan ay kala duwanaayeen qabaa'isha carbeed ee madiino degganayd macaamilka arrinkaa ku saabsan iyo waxa weeye quraysh oo iyaguna reer maka aha marka waxa weeye maadaama nimanka markaa quraysheed siyaalo kala duwan ay u isticmaali jireen oo kayfiyaadka ay markaa kala duduwi jireen waxa dhacday nimankii qureysheed baa markaa eh, muhaajiriinta ahaa ayaa dumarkii ansaarta qaar ka mid ay guursadeen markaasaa waxay ka dooneen siday yaqaaneen ayay ka dooneen ee tafanunka ahaa markay sidii ka dooneen baa dumarkii yidhahdeen waxa ma naqaana annagu waxaanu naqaanaa qaab keliyun baanu naqaanaa waxaan kalea sheegaysaa ma naqaano halkii baa dumarkii nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasay su'aaleen markaasaa aayaddu soo degtay markii aayaddu soo degtaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaad doontaan markaa u sameeya ama waxa weeye markaa kayfkay doonta ha noqoto yacni markaa istaag iyo jiif iyo soo jeed iyo sii jeed yacni si walba nebigu markaasuu u fasaxay calayhi salaatu wasalaam aayadduna waa tilmaamaysa ijmaalan bay u tilmaantay axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam si sariixa oo cad ayay u caddaysay waayo nebigu sharciga waa bayaamin jiray waa caddayn jiray yacni si kastoo arrinku markaa uu yahay mid laga xishoodo haddana waxa weeye haddii bayaankii sharcigu galo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa caddayn jiray waana xishood badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha waata axaadiista ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inanta shabadda ah ee muxajabadda ah ee asturkeeda ku suganee rag aan dhex gelin waa ka xishood badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana yaday caynkaa tahay ayuu marka waxa weeye bayaanka sharcigu markuu ku xidhmo waa caddaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bayaaminaya waayo waajib sharciga weeye tabliiqa dadka uu gaadhsiinayo yacni marka sharciga iyo caddaynta uu cadaynaya mid walba allah waxau yidhi wayas'aluunaka can ilmaxiid waxay ku weydiinayaan xaydkay ku weydiinayaan master miimiya inay tahay oo almaxiid bimacna alxayd loo jeedo waa qowl ama la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa makaani alxayd oo darfu makaan looga jeedo labada wejiba waa la yidhi jalaalaynkuna waa ku fasiraya culamaduna labada qowl bay kala leeyihin wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan cani ilmaxiidi ay cani ilxaydi xaydkay ku weydiinayaan xayd muxuu ugu fasirayaa masder miimiya inay tahay culamada qaar mareen oo ay masder tahay aw makaanihi can makaani alxayd xaydka meeshiisay ku weydiinayaan oo la yidhaho waa darfu makaan meesha xaydku ka soo baxaayo oo xubinta taranka ah wakhtigu xaydku ku sugan yahay ayay ku su'aalayaan maada yufcalu binnisaa'i fiih maxaa lagu samaynayaa dumarka wakhtigaa gudihiis qul waxaad tidhahdaa huwa aadan dhib weeye ay qadarun aadanka najaasada waa loo isticmaalaa qadarun qurun weeye yani markaa xaydkii aw maxalluhu ama waxa weeye waa meel qurun weeye yani meel qurun ku sugan yaha laga tilmaamayo yani maxalu adan adan ay maxalu adan ama adan oo marka xaydka laftiisa la yidhaahdo waxaa u munaasiba qadarun marka can makaanilxayd la yidhaahdana huwa adan mudaaf baa loo qadaraya maxalu adan marka way kala leeyihiin ka hore ka horuu leeyahay ka dambana ka dambuu leeyahay marka makaanulxayd la weydiiyey waa maxalu adan weeye oo maxalu baa la qadaraya min baabi xadfi lmudaaf marka xaydka laftiisa la su'aalana qadarun isagu waxa weeye waa markaa waa wasakh ama waa nijaas weeye yani najaaso weeye ama qurun weeye factasilu nnisaa fi lmaxiid dhibaatana waa leeyaho tegitaanka qofka dumara loo tago iyadoo xaydkii qabtaa labadaba darar bay ku leedahay yacni darar sixo iyo darar diiniya labadaba waa leedahay dararka diiniga waa shay xaaraanan bannaanayn oo dembi baa markaysagaa ka imanaya darar markaa sixada ku saabsanna waa jiraayo caafimaadka laftiisa labada qofba waxba yeelaya labada qofba waxba arrinkaasi yeelaya hmm. factazilu nnisaa'a dumarka ka dheeraada ay utrukuu wata'ahunna ka dheeraada oo ka taga galmadooda ka taga fi lmaxiidi ay fii waqti alxaydi wakhtiga xaydka aw makaanihi aw makaani alxaydi meesha xaydka ka taga markuu xaydku ku sugan yahy tan dambe mawdica labaad fi lmaxiidi masder loo fasiri maayo mawdica labaad waxaa loo fasirayaa ama darfu zamaan ama darfu makaan wakhtigay xaydka ku sugan yihiin ka fogaada galmadooda ama makaanka xaydka ka fogaada marka xaydku ku sugan yihin walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina dumarkii yacni markaa caadada qabay biljimaaci galmaha ugu dhowaanina si kale in loogu dhowaado la diidi maayo waxwaa lala cuni karaa wax waa lala cabbi karaa yani xataa sida saxiixa ah yani mubaasharadu way bannaan tahay sida saxiixa inkastoo muctamadka waxa weeye markaa shaaficiyadu uu qabo inta rugaga iyo xundhurta udhaxaysa mubaasharadu inaynay markaa bannaanayn iyadoo waxba saarayn laakiin sida kale ayaa qawisan aa soo sheegna walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina biljimaaci galmaha ugu dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahir noqdaan bisukuuni daa'i reebitaanka da'du reeban tahay xaalay ku sugan tahay waa yadhurna waa qira'ada markaysa aynu yacni marka akhrino wa tashdiidiha walhaa'i waa qiraa'o kaluu tilmaamaya da'du inay shadan tahay ha'duna shadan tahay walhaa'i waxay ku cadfan tahay haada wa tashdiidiha walhaa'i labadu waa isla shadan yihin yaطaharna wa fiihi idqaamu taa'i fi lasli fi ta waxaana ku sugan qiraa'adaa kale waa qiraa'o labaade idqaamu taa'i ta'da in lagu idqaamayo ama lagu shadaayo fil asli asal ahaan ta'da ahayd fi taa'i ta'da lagu shadaayo sida loogu shadayaana waxay tahay ta'dii baa ta' loo bedelaya daedna ta'daa lagu idqaamaya yaطaharna markaasay yataaharna asalku ahaa hmm. saasuu noqonaya qiraa'adaa kale macnaheeduna waxay noqonaysaa ay yaktasilna ilaa ay maydhanayaan bacda inqitaacihi marka dhiiggu ka go'a dabadeed marka calaa haada yataharna labaduba way shidan yihiin taa iyo ta ka dambaysaaba marka maydhasho keliya iska maydhataa waxba tari maayo ilaa dhiiggu ka go'ayo ay daahir noqoto marka inay daahir noqonaysana ah, qiraa'ada kalea laga qaadanayo qiraa'ado kale ayaa laga qaadanaya ta kale tadahurka muctabarka ahi sharcan wuxuu noqonayaa kaas waxa weeye markaa ka dambeeya dhiigga go'itaankiis aayadna haddii laba qiraa'a la akhriyo waxaa loola dhaqmaa sidii laba aayadood oo kale ayaa loo kulmiya yaqtasilna bacda inqitaacihi markay dhiigga ka maydhaan ilaa ay dhiigga ka maydhanayaan markuu ka go'ay dabadeed markuu ka go'ayna waxaa laga qaatay qiraa'ada kale fa idaa tadaharna markay isdaahiriyaan oo dahaaro qaataan xaydkii markuu ka go'ay ay ka dahaaro qaataan fa'tuuhunna dumarkii u taga biljimaaci galma ugu taga min xaysu amarakum allahu meeshii ilaahay idin amray bitajannubihi inaad ka fogaataan meeshuu ilaahay idin amray uga taga filxaydi xaydka gudihiisa inaad ka fogaataan meeshuu ilaahay idin amray wa huwa alqubulu waa xubinta taranka yacni mawdicii markii hore laydin amray inaad ka dheeraataan ila siiqo amar iyo siiqo nahyiba waa jira factazilu nisaa fi lmaxiid amarkii waa kaa hmm. yacni markaa meeshaa uga taga culamada qaar waxay min waa bimacnaa fiyo waxaa macnuhu dhacayaa fii xaysu amarakum allah marka xubinta taranka uga tagaa looga jeeda walaa tacduuhu ilaa hayrih ama walaa tacadawhu ilaa hayrih waa isku macne sidan iyo sida waa loo dabdiya ha uga tallaabina meel kale ha uga gudbina bimacnaa duburta ha uga tegina waxaa soo aroortay axaadiis waciida oo sheegaysa yacni markaa nahyina sheegaysa tilmaamaysana waxa weeye ilaahay inaanu il raxmadeed ku eegayn yacni ragga dumarka uga tegaya yacni markaa meesha aan xubinta taranka ahayn ee duburta uga tegaya in markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inaanu ilaahay il raxmadeed ku eegayn maalinta qiyaamo waxaa kaloo soo aroortay axaadiis badan oo nahiyeysa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha laa yastaxii min alxaq laa ta'tu nnisaa fii maxaashihinna ilaahay xaqa kama xishoodee dumarka ha uga tegina duburta ha uga tegina ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis ku yidhi culamada qaarkood kutub bay ka qoreen oo axaadiista ay ku ururinayaan ibnu kasiirku aad buu u caddaynayaa waxaa jira war markaysa markaa yacni been fakatay ah oo la yidhi a'immada qaar baa banneeyey yacni ama saxaabada qaar ama taabiciinta qaar ama a'immadii qaar ayaa banneeyey yacni markaa sidaas tegista markaysaga duburta looga tegayo warka noocaas waa war been ah been fakatay yidhi ibnu kasiirku si fiican buu u caddaynayaa waxaanu sheegayaa a'immada laga sheegayo warkaasi inaanu ka sugnayn aanu jirin saxaabada qaarkood warka laga sheegayo oo ku saabsan caynkaasna inaanu isaguna markaa sax ahayn ee waxa weeye waxaa galay waxa weeyaan ismoodsiin baa timi oo masalan markii la yidhi waxa weeye xubinta taranka in looga tago iyadoo sii jeeda ayaa bannaan oo min xagga duburta laga soo wareego baa dadka qaar waxay u qaateen inuu bannaynaayo cidda caynkaa tidhi ee saxaabada ka midii yani sida kale inay banaynayaan mana aha saas aawadee hadal buu markaysa markaa keenayaa ibnu kasiirku tafsiirkiisa sariix ah oo odhanaya markaysa waxaan yani markaa hadalka loo nisbeeyey saxaabigan yacni cabdulaahi ibnu cumar oo kale loo nisbeeyey oo la yidhi hadalkan sariixa ah baa khilaafsan cabdulahi ibnu cabaas mise cabdulaahi ibnu cumar wuxuu odhanayaa markaysa muxkamkan baa loo celinaya wax allo wixii ixtimaal leh waxalla wixii soo arooray mima yaxtamil waa yaxtamil wixii sida iyo sidaba akhbari karaa yacni waa mid marduudoo loo celinayo markaysaga hadalkan muxkamkee sariixa loo celinayo weeye yacni markaa saas wey oo waxaa la weydiiyey marka cabdullaahi bnu cumar can itaxmiid markaasuu taxmiidku waa maxay markaasaa duburtii loo sheegay dumarka ma looga tegi karaa taxmiido markaasaa la taxmiidku waa maxay markaasaa sidaa loo sheegay markaasuu uffin oo markaasuu qof muslimi waxaa samaynaya qof muslimi miyuu waxaa samaynaya cabdullaahi bnu cumar baa odhanaya calaa kulli xaal saxaabada qaarkood waxaa dhacday kufri inay ku itlaaqeen axaadiista qaarna waa lagu soo wariyeyba kufrigeedoo lagu itlaaqayo walow asaaniiddooda markaysaga markaa ku sugnaadaan maqaal ha ku jirabe laakiin cabdullahi uh, bnu cabaas waxaa ka asaxday inuu yihi tas'alunii cani ilkufri inta la weydiiyey ayuu wuxuu yidhi war gaalnimaadii weydiinaysaa buu yihi wuxuu u jeedaa dee kufrun duuna kufrin marka dembi kabiiro oo weyn weeyi calaa kulli xaal ma bannaana dumarka in markaa duburta looga tago xadiiskaana waa inagii soo aragnay wataqi dubura walxayda in allaha laa yastaxi min alxaq yani markaa xaydka iyo duburtaba iska ilaaliya markaa saas yadaaba markaa xadiisku axaadiistu tilmaamaysa axaadiis badan baana kuso aroortay ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin in allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay yusiib wa yukrimu waa sawaabiya waa ajar siiyaa wa yukrimu waana sharfa attawaabiina kuwa toobadkeenka badan min adunuubi ee dunuubta ka toobadkeenaayo marka isaabo iyo ikraam buu ku fasiray maxabadii laakiin culammadii salafku waxay qabeen sifatulmaxaba in allah loo sugaayo oo allah markaysaa waxaan yani wax jeclaadaa jacaylka ilaahayna jacaylka makhluuqaadka lama mid aha kayfkiisa iyo qaabkiisana ma garanayno sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa yacni ilaahayna tawaabiinta iyo muxsiniinta iyo mutatahiriintaba allah waa jecel yahay marka jacayl in laga nafiyaa ma saxna wa yuxibu almutatahiriin yacni kuwa isdaahiriyana allah waa jecel yahay min alaqdaari qurunka iska daahiriya dee ka dubuur uga tegey markaa haweenay uga tegeyna yacni tatahur lama iman oo isma daahirin ka iyadoo xayd qabta u tegeyna isma daahirin ka najaasaadka iyo markaysaga iska maydhin iyo axdaasta iyo xadasyadana isma daahirin tadahurka waxaa kaloo loo isticmaalaa tadahur min adunuubkana waa loo isticmaalaa nisaa'ukum xarfun lakum dumarkiinnu xarfun lakum beer bay idinka idin yihiin waa qaara ubadka ka beerataan ay maxallu zarcikum alwalad waa meeshaa ka beerataan ubadka ka beerataan fa'tuu xarfakum u taga beertiinna ay maxalla xarsikum meesha beertiinna u taga min baabi xadfi lmudaaf ay maxallahu meesha beertiinna u taga wa huwa alqubul waa xubinta tarankee annaa shi'tum ay kayfa shi'tum sidaa doontaan ugu taga yacni mar haddaad meeshaa u tegaysaan xubintii taranka tahay meeshii ubadka laga beeran jiray kayfkas aad doontaan iyo sidaad doontaan ugu taga min qiyaamin wa qucuudin wa idijaacin wa iqbaalin wa idbaar hadday taagni tahay iyo hadday fadhi tahay iyo hadday jiif tahay wa iqbaalin hadday soo jeed tahay iyo wa idbaarin hadday sii jeed tahay yacni waxa weeye si addoontaan ugu taga meeshaa u tegaysan hadday tahay xubinta taranka in allaha laa yastaxii min alxaq nasala raddan liqowli ilyahuud waa soo degay hadalkani radin la radinayo daraaddeed liqowli ilyahuudi hadalka yahuudda markaa lagu radinaayo ay yidhaahdeen man ata imra'atahu fii qubuuliha min jihati duburiha yahuuddu maxay yidhaahdeen man ata imra'atahu xadiiskii aynu akhrinay man ata imra'atahu ku kastoo u taga ooridiisa ama haweenaydiisa fii qubulihaa xubinteeda taranka uga taga min jihati duburihaa laakiin xagga kale kaga yimaadda jaa'a alwaladu axwal ilmuhu wuxuu yimaadaa isagoo indhuhu isku jeedaan ama kala jeedaan saasay yuhuudda odhan jireen laakiin waa la ibtaaliyey arrinka waqadimuu lianfusikum u hormariya nafihiinna alcamal asaalix camal wanaagsan u hormariya katasmiyati cinda aljimaac camalka wanaagsan maxaa ka mid a waa dee bisimka in loo qabto marka galmada lala imanayo oo ruuxuu yidhaahdo bismi illaahi allahuma janibna shaytaana wa janib shaytaana maa rasaqtana yacni magaca allah intuu markaa xuso inuu ducadaana marka uu yidhaahdo camalka saalixay ka mid tahy ta kale markuu galmada samaynaayo inuu xaqa naftiisi gudanaayo xaqa zawjadiisiina markaysaga gudanayo inuu niyeeyo oo imtisaal markaysaga amarka sharciga uu qaadanayo si looga ajar siiyo si looga ajar siiyo uuna iska daynayo waxyaalaha xaaraanta ah iska daynaayo yacni marka waxa weeye isagoo niyo ta taqaruba uga jeeda niyo taqaruba yacni uga jeeda yacni marka kullu daalika waxay soo gelayaan camalka saalix ay soo gelayaan yacni galmada lafteedana waa mid laga ajar siinayo markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa galmada midkiin sameeye uu markaa haweenaydiisa u galmoodana sadaqa idinku sugan ajar sadaqaa ka helaysaan saxaabadu waa yaabeen a axadunaa shahwatahu wa yakuunu lahu fiiha ajrun ma intuu shahwadiisi guto oo dantiisii guto ayuu ajar ku yeelanaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'ayta low wadacaha fii xaraamin akaana calayhi wisrun fakadalika low wadacaha fii xalaalin yakuunu lahu fiihi ajrun hadduu xaaraanba shahwada dhigi lahaa sow dembi kama qaadeen oo dembi loogama qoreen hadduu xalaal u isticmaalana saasoo kale ajar looga qoraya ajar looga qoraya wattaquu allaha allaha ka baqa fii amrihi wa nahyihi wuxuu idin amraayo iyo wuxuu idinka reebayaba allah kaga baqa oo amarkiina farsoomoo la kaalaya wuxuu idinka reebayna ka taga waaclamuu waxaa ogaataan annakum mulaaquuh inaa idinku allah la kulmaysaanna ogaada waxaa kula kulmaysaan bilbacsi soo saaritaanka laydinsoo saarayo fa yujaaziikum biacmaalikum wuxuu idinka abaalmarinayaa camalladiinnu idinka abaalmarinaya wabashir ilmu'miniin u bushaareen mu'miniinta aladiina kuwaasoo ittaqawhu allah ka baqay biljannati janna ugu bushaareen walaa tajcalu allaha curdata liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wa tuslixuu allah wuxuu uhi walaa tajcalu allaha allah ha ka yeelina curdatan yacni sabab idiin diidaysa yacni markaa dhaarihiinna waxaa ku dhaaranaysa inaad furisaan sabab idiin diidaysa yacni markaa ha ka yeelina ama mid loo la taagay ha ka yeelina oo markaysaga ku gudban liaymaanikum dhaarihiinna idinkaga gudban an tabarua ay min an tabaru inaad biri samaysaan idinkaga gudban oo idinka mancinaysa ka yeelina ama curdatan la yidhaahdo ay mansuuban mid loo dhidbo loo taagay liaymaanikum dhaarihinna loo taagay an tabaru ay allaa tabaru inaydaan samafalin mid loo dhidbo loo taagay ha ka yeelina maanicatan marka la qadaro sida uu qadarayo yacni jalaalaynku laada in la qadara ansabu ma aha laakiin maanicatan markaan la raacin laada in la qadaro ayaa fiican laakiin cilatan maanicatan haddii la yidhaahdo xaajo looma qabo laada markaysaa in la qadaro walaa tajcalu allaha allaha ka yeelina curdatan ay mansuuban mid loo dhidbay liaymaanikum dhaarihiinna mid loo dhidbay ha ka yeelina an tabaruu eh, ay min an laa tabarru inaydaan samafalin mid loo dhidbay yacni markaa ha ka yeelina wa tattaquu iyo inaydan allah ka baqin wa tuslixuu iyo inaydaan islaaxin oo hagaajin bayna annaasi dadka dhexdooda mid sidaa loo dhidbay dhaarihiinna ha ka dhigina bimacnaa khayrka ha ka dhaarannina inaad samafashaan inaad dadka islaaxisaan yacni marka inaad taqwo la timaadaanu yacni markaa ha ka dhaarannina wallaahu samiicun caliim wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay laa yuaakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum laa yu'aakidukum allahu allah idiin qaban maayo bilagwi lagwi idiin qaban maayo dhaar aydaan u qasdin lagwigaasoo fii aymaanikum alkaa'ini fii aymaanikum dhaarihiinna ku sugan walaakin yu'aakhidukum ha yeeshe ilaahay waa idin qabanayaa bimaa kasabat quluubukum waxay qalbiyadiinnu kasbadaan oo a u qasadaan ilaahay waa idiin qabanayaa oo yacni markaa dembi ahaan buu idinku qabanayaa oo ciqaabaa ku mutaysanaysaan wallaahu allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay xaliimun waa dulqaad badan yahay liladiina kuwii waxa u sugnaaday yu'luuna dhaaranayay min nisaa'ihim dumarkooda inay u tagaan ka dhaaranaayey tarabbusu arbacati ashhur afar bilood inay sugtaan sugashada afar bilood la sugana ayaa u sugnaaday afar bilood baa la baxnaaninayaa kuwii ka dhaarta dumarkooda inay u tagaan fa in faa'uu haddii ay ka soo noqdaan afartaa bilood intaan la gaadhin fa ina allaha ghafuurun raxiim allah waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay muddada ay ka dhaartay markaa dembi kuma qabaan waa ka dhaafayaa ilaahay laakiin afarta bilood haddii ay markaa dhammaystirmaan ima alaaqu wa ima alfay'a oo ay ka soo noqon waayaan ama waa inay ka soo noqdaan dhaartoodaa ka soo noqdaan oo dumarkooda ay xaqooda mariyaan oo u tagaan ama waa inay furaan yacani nin baa ka dhaaranaya dumarkiisiioo wuxuu odhanayaa wallaahi idin tegi maayo dib idinku tegi maayo ama wuxuu ka dhaaranayaa muddo sannada ama lix bilooda ama si itlaaqu uga dhaaranaya muddada afarta bilood waa la yska sugayaa afarta bilood hadday dhammaystirmaan ima alfay'a wa ima atalaaq ama waa inuu ka soo noqdaa ama waa inuu furaa hadduu diido furitaankana qaadigaa ka furaya laakiin intaa afarta bilood ka yar hadduu ka soo noqdo yacni laa xaraja fii daalik fa ina allaha gafuurun raxiim wain cazamuu alaaqa hadday go'aansadaan dalaaqana raggii hadday go'aansadaan inay furaanna ay falyuqicuuha ha ridaan dalaaqa fain allaha allah samiicun waa maqal badan yahi waa caliimun wa cilmi badan yahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk